أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا داود بن الرشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة, جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan inoo socday baabkii dheeraa maaha dee ahaa bal ruuxii isagu dee isagoo muwaxida dhinta inuu janno gelayo oo dee markaa janno gelitaankiisaasna kolley waatii aan soo aragnay waxa ku yahay waana inoo socdaayo kolley casharka caawaba axaadiisaasun baa qaadan doonta o dharkay inaynaan wada dhammayna <clears throat> xagga sanadkan caawa inoogu horeeya dawd ibnu rushaydkani kolley waxaan filayaa caawa inuu inoogu horeeyo axaadiista kitaabka uu ku leeyahy ma badna waa nin siqa ah oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa macnaha isaga taabici maaha atbaacu taabiciintiina kamid maaha lakiin waa dadkii la kulma u raggoodii ugu waaweynaa isagu ka mid yahay waa nin reer khuraasaan ah markii dambena degay isagu waxa weeyaan baqd adigu dee baqdaad degay <clears throat> waxyaalaha jirana waxa bal ninkan oo kale muslim waa kan oo toos buu xugaba wariyaa habeenadii aan yar intaynaan kitaabkaba bilaabin muqadimada xataa bilaabin dee dhowrkii habeenii aan kasii horeysineen kaba hadlaynay kitaabka iyo sheekha iyo taas oo kale waxaan soo sheegnay walow muslim uu leeyahay axaadiis waxoogaaya xaafid ibnu xajar baaba kitaab leh oo arbacuuna xadiiثa min cawaali muslimi calى الbukhaari afartan xadiiثoo marka la eego muslim uu ka sanadkiisu ka kooban yahay ama ka yar yahay ka caalisan yahay axaadiiثa naftooda sanadkii bukhaari kuba wariyay walow taasi jirto waana kitaab matbuuca lakiin afar xadiis baan soo qaadanay oo in waxa weeye sheeka muslim kaba wariyey un bukhaarina xadiidka uu kaba wariyey lakiin waa sida uu kaba wariyey xadiidkan markaa maaha lakiin sheekan ayaaban xadiidkii koobaad aan sheegnay kitaab buu inooguba iman doonaa iyadoo mslim isagu toosu laba kulmuu xadiidka toos ugaba warinayo ayaa bukhaari nin kale oo xaafidkii shahirkaa saxiiqa udhexeeya oo markaa bukhaari waa xadiid keligay wadaagsadeen oo sida waxaad moodo markaa bukhaari inuu muslimba kaba qaatay oo uu kaba wariye ay noqotay afar xadiis baan taa kuba sheegno bal markaa ragga axaadiistaa warinaya nin kamida ayuu yahay xadiiskuna waa xadiis wari maynaan gaadhina insha allahu tacaala inoo dambeeya marka walow bukhaarina malaa saasun baa dhacday walow khaarija صaxiix uu la kulmay oo khaarija صaxiix waxbuu toos ugaba wariyaay la garaacya sa iga furaya marka waxaa ku xiga welid ibnu muslim yacni ibnu muslim waxaa looga jeedana waan soo aragnay bal xalayto ayaa waxaan soo aragnay nin kale oo waa xadiiskii ahaa man maata wahuwa yaclamu anahu laa ilaha ilا اllahu dakla اljana ee cثmaan ibnu cafan xadiiskiisii ayaa waxaan soo aragnay xadiiskaas waxaa muslim sanadkiisa ku sugnaa xadaثani اlwalid bnu muslimi can xumrana can cثmaan waa ninka dee mawliha cثmaan kaba sii warinaya welid ibnu muslim bu ahaa caawana waxaan haynaa welid ibnu muslim baan haynaa kolley xalaytaan sii sheega on idhi waa de waa markaa uu inoo iman doonaan kala farqin doonaaye haddaba welid ibnu muslim kan xalay soo maray iyo kan caawu labay kala yihiin xadiidka cثmaan ibnu cafaankii kuba sugnaa ka wlid iبn mslim iبn shihaab ayaa la idhaahaayo waa nin nisbadiisana alcambariye laakiin waa reer basra ayuu ahaa waana nin siqaara taabiciin isagoo ah taabiciinta waxaa ka wariya inta badan lakiin saxaabana soo gaadhiyo arag oo wuxuu kaba mid yahay ninkaa horeynu soo marnay siqaara taabiciin ama ninkan anayne waliid ibnu muslim waa nin ninkaa ka dambeeyey oo beledkaabay ku kala duwan yihiin adimashqiyi waa kan ninkani waa nin reer dimashqa ah ama dee reer de adigu markaa sham ba ahaa reer dimashqi buu ahaa <clears throat> ka horena reer basru ahaan arrin kalena ninkan waa nin culimo ah oo caalim ahaa ninkan aan hayno oo xagga marka la eego shuhurada iyo cilmiga iyo jalaalada ninkan ayaa dee intaba kaga horeeya ninkaa hore laakiin xagga dabaqada ninkaasi waa taabici kana waa atbaacu taabiciintii weliba kuwoodii waaweynaa maaha waa kuwoodii dhexe waa atbaacu taabiciintii oo waa nin dambeeyey oo labadii boqole hijrada in yar ubaaba dhimashadiisa ay kaba horeysay marka xagga cilmiga iyo shuhrada iyo jaanibkaas waktigiisii culimadii ugu waaweyneed reer buu ahaa <coughs> waa nin siqe lakiin waxaa lagu yaqaan tadriis waxa la yidhaaho weliba tadliska noocyada ugu yar khadiirsan ee tadriisu taswiya lagu yaqaana imaka halkan se de waa kan yidhi e, ibnu jabire se de sanadku kolley duruqdiisa kale oonu isaga kuba sugnayn ayaa inoo iman doonto laguma warinaya in tadliis lagu yaqaano bal taa xagga tadliiskiisa iyo muslim dhexdiisa waxyaalaha dhacayo ta habeen kale ayaan yar eegi doonaa e, bal markaa waxay kukala duwan de dadka aan magacyada dadka aqoon iyo taraajimta way iskaga darsamayaane xaggii qabiiladii iyo beledkii iyo kunyadii way ku kala duwan yihiin dabaqadana waa ta ugu weyn ee lagu kala saaro ruwaadda way kala horeeyaan dee innaga dabaqaadkan inoo kala soconayna waa laba ninoo ka kale sheekhyadiisii waaweynaa buu la martaba yahayba oo raggii dee isaga sheekhyadooda uhaa unbuu la dabaqa yahay <coughs> bal de waxa weeyaan taas magaca dambena way ku kala dunaanayaane bal waxaan leenahay un walow ninkaasa nin siqa ahaa laakiin xagga cilmiga iyo aqoonta ninkan baaba kaga horeeya labadaasay kala yihiin oo waliid ibnu muslimka aada u mashhuurkiihiina waa ninkan aan ahayne ninka xalay ma aha aan soo aragnay can ibni jaabirin nin kaloo isaguna siqo oo reer sham oo cabdiraxmaan ibn yaziid ibnu jaabir jaabirku waa awowgii markaas cabdiraxmaan ibn yaziid ibnu jaabir baa la yidhaha waana nin aada u qiimo badnaa ayuu isagu kaba warinayaa tan oo ninkan ibnu jaabirkaas ba ayuu ka warinayaa cumayr ibnu hani isaguna waa nin kale caabidna ahaa caalimna ahaa oo reer shaam oo iqo ahaa bal ninkaas weeyo isaguna taabiciy ah ayuu kasii warinayaa cumayrkaas baa waxaa isaga u ka wariyey juyaat bn abi umaya ninkan kolley dee inaguma banaanaya imaamkan nawowi radia allahu tacaala canhu ardaahu xagga sharaxiisa wuxuu leeyahay junaadat bn abi umaya abi umayahan magaciisa horta kabiir baa la idhaa waana nin reer dawsa qabiiladii abi hureyre oo shaamna markii dambe waa degay laakiin wuxuu ka cabiray isaga iyo aabihiiba waa saxaabo oo isna waa saxaabi aabihii abu umayana waa saxaabi taas markaa macnuhu wuxuu noqonayaa xadiidka laba saxaabi sanadka inoogu wada sugan oo kala warinayo dee cubaadat bnu saamit waa saxaabigaa jaliilkeenu qabadii labiyo tobanka ahayd laylat alcaqaba kaba mid ah taas waa siduu imaamku yidhaaho laakiin waxaan leenahay kolley ninka soxbadiisa waa la isku khilaafsan yahay oo culimada qaar dee saa imaam nawowi waa ka qowlka raajax yeelay suxba ayay u sugeen ee qolooyin iyagu yidhah me waa taabicuhuna waa jira kole xaafid ibnu xajarna taxqiiquu ku leeyahay dee kitaabkiisa isaaba iyo kitaabkiisa taqriibba wuxuu isagu yidhaha meesha laba nin baa magacan iyo magac kunyadan wadaagsaday oo mid kastaba junaatu abi umaya ibnu abi umaya laydhaah midi waa saxaabi midna waa taabici kaa saxaabigii nasaa buu xadiid ku leeyahay sowmu yowmi ljumuca ku tacalluqsan ay ku saabsan ninkan cubaadat musaabit ka warinayaana waa ninka taabicigo markaa xaafid isaga si u leeyahay waxa weeye labay kala yihiin saxaabi maaha markaa ninkan aan hayna imaamku saa sharxiisa ay noogu sugnaato dee ciddii sharaxaysata ee waa nin taabiciya laakiin nin kaleo isku magacyiin kunyadana wadaagsadeen oo laakiin kitaabkan aan kuba sugnayn nasaa-i un kitaabkiisa ku sugan oo صaxaabiya ayaa jira eh, bal markaa arinkaasaa jiro ciddiina sharax haysataa taas ha u baraarugto oo de waxa weeye waa imaamku sidaas u yihi qolooyin kaleo qowlkoodu taa ahaydna waa jira eh, laakiin waxa weeye xafn xajar iyo soo weliba kitaabka isaabana uu de ku basiyey taqriirkana oo hadalka soo dhigto isagoo marka hore ka cabiray mukhtalafun fi suxbati baa taasoo bal ninkani waa nin taabiciya markaasi ma saxaabigii cubaat bnu samit isaga waa saxaabi jaliil ah asxaabtii ansaareed ee nuqabadii labiyo tobanka ayd habeenkii caqaba kaba mid ah markii dambena dadkii loo diray sham ee jihaadkiina qeyb kaba ahaa cilmiga faafintiisa iyo waxbaritaanka iyo taas ka ahaa falastiin iyona qaadi kaba noqday kolley taas weeye ilaa cahdigii mucaawiye iyo halkaa joogay imaam waa saxaabigan jaliilka cubaat bnu samit bal wuxuu yihi qaala saxaabigaas baa wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu yihi kole cilmiga xadiidku isagoo dee waxyaalaha loo baranayo de waaba masarkii labaad ee shareecadeena waa waxyigii labaadba weeye cilmi ahaan iyo istinbaad ahaan iyo ku dhaqan waa halkaase laakiin fawaa'idihiisa soo degdegaya ruuxu dedejista ama dee usoo degdegaya waxaa kamida intaan tii kale laislaba gaadhin de waxaa ku sugan katraة الصalaaةi عalى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay had iyo goor ba dee dersigii hadday tahay iyo haddii muraacasho tahay mudaakara ay tahay kolle dee cilmiga xadiiska bal waxaan uga jeedaa oo kale taas dee marka rasuulka ilaahay la hadal qaadana waa kii rasuulku yihi albaqiilu man dakartu cindahu falam yusali caleyhi xadiid tirmidi baqiilku waxa weeye ku agtaya lagu hadal qaaday atiisa oo aan igu saliyin ujeedadu de waa sabaabka deg deg ah weye o caajilkao ruuxuu isagoo dee riwaayo uga jeedin iyo caramarin iyo waxaasaa qoran niyadiisa ha noqotay rasuulka ilahi inuu ku saliyayo oo bal taas oo kalena waa shay la degdegayaan leeyahy qolooyinkan oramada dujaarka nahay oo kale cilmiga xadiidkana dee malaa dee inagaga horeeyey dee kale iyagoo malaa aada uma sii ridna oo sheeka aada u faafiyey sheekh cabdillaahi walamso dee kollay waxaa laga yaabaa inaanu toddobaatan iyo snodstate aduunu kama badnayn mo geeritaankii iyo waqtiyadii uu dhintay oo kale laakin de boqolkaas sanood waa aad bay iyagu ugu horeeyaan ma waxaan leeyahy walow dee e, taas ay tay iyagay marka xalaqaadkooda caadadooda ahayd marka si rasuulka ilaahi saligiiba yimaado majliska oo dhan de waa saraa loo wada qaadaayo intooda o dhan ba saray loo wada qaadaayo weliba ay laba gooriya ama ku ceriyaan siqo yar oo yar dheer iyo de waa taase madihim taase lakaxan leenahay bal salliga rasuulkaa la ogaado waaba sawaabka deg deg ah ee caajilka waa cibaado dhaqso ah oo marka hore intaana wixii kale laba gaadhin aad ka mudanayso cilmigan xadiidka aqriskiisa iyo dalabkiisa aad kaba helayso <clears throat> bal markaas wuxuu yihi marka man qaala ruuxa yidhaaha ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ruuxa yidhaha ashhadu waxaan qirayaa maaha wuxuu lafti kaga dhawaaqaya waa aqoonsan yahay waa yaqiinsan yahay sida xadiis noogaba soo socotaba waa qalbigiisa xalayna waan soo aragnay waana ku dhawaaqaya ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika macnaha waxaan qirayaa aan yaqiinsanahayna xaq cid lagu caabudo inaanay jirin oon ilaahay ahayn ila allahu ilaahay u mooye waxdahu xaalu kelidii yahay oo laa shariika lahu wax wax la wadaagsadaba aanu usugnaanin taa yidhaah waana muxameda cabduhu warasuuluh nebi moxamedna addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu yahay taas yidhaaha oo ujeedadu waa dee maaha nudqi keliya ee nudqigii iyo cilmigii iyo ictiqaadkii baa meeshii wada jiro wada socda in wy oo xalaytan dee taas xagga qalbiga wahuwa yaclamu iyabaaba kuba soo maray mustayqinan biha qalbuhuna caawa casharadu ino axaadiisu inoogu dambeeya marka nudqigii iyo ictiqaadkii iyo yaqiintii wada socda wa ana ciise nebi ciise cabdullaahi addoon ilaahay inuu yahay aanu ahayn sidaa ay nasaara ay sheegteen inay ilaahay iyo salisu halaasa iyo waxyaalo addoon ilaahay inuu yahay wabnu amatiya addoontiisii ilaahay waa addoon ilaahayna inankeeda inuu ahaa waa markaa hooyadii maryam wa kelimatuhu kelimadiisiina uu yahay kelimadaasoo alqaaha uu gaadhsiiyey ilaa maryama maryam uu gaadhsiiyey oo kelimada culimadu dee tay kuma fasiraan aba isagu ma lahayn dee sidaan wada ognahay wuxuu ku abuurmayba ilaahay qowlkiisi dee kun taas ayuunbaaba baaba iyadu ku ureysatay caloosheedii uu ku galay kuba dhashayba haddaba de waa kelimadaas imaka halkan kuba sugan ee halkan inaguma sugan waxa adigu cibaaro ay taasay kaba tahay bo kelimad liannahu kaana can lkelima waalid ma jirin iyo taas kelimada xaggeed buu kaba ahaaday saas baaba kelimo loo yidhi <clears throat> haddaba kelimadiisii inuu yahay oo dee markay noqoto abuurkiisii ay noqoto waktigan dambe markii uu dhashayba inuu hadlay iyadoo awaana takallum aanay gaadhin arrintii kale mucjizaadkiisaba ahaydee dad dhintay inuu soo nooleynayay intuba waa umuuraha dee wada markaas ilaahay subxaana watacaala uu siiyeyba bal kelimadiisaas alqaha ilaa maryama iyo wa ruuxun ruux minhu xaggiisa ka ahaatay oo de waa ruux makhluuqah oo ilaahay agtiisa kaba ahaatee xaggii inuu yahay taas isagu umuuraha yaqiinsada ictiqaadiya isagoo dee qowlkaasna laba imanaya wa ana aljannata jannadu xaqon xaq inay tahay iyadna ictiqaadiya jannadu wax jirta xaq inay tahay daartaa ilaahay subxaana watacaala dadka mutaqiinta muminiinta uba diyaariyey wa ana naara naartuna xaqon xaq inay tahay wax dee haabit ah oo jira ah oo dee taasna wy ilaahayna dee cudbat lkafirin ba haddaba ruuxa umuuraha ictiqaadkaa fiican lagaba helo dee nudqigaasna waa laba socda adkhalahu llahu ilaahay waa gelinayaa min ayi abwaabi ljannati jannada albaabadeeda kee kamida ah marka kamidee athamaaniyati sideeda oo shaa uu doono macnaa waa la dooransiinba iyadoo kollay mid unu kaba gelayo dee xadiid inoo dambeeyo oo haddii la zakiya inoogaba iman doonana dee malaa camalkiisa halkii ugu badnaa ruuxa loogaba yeedhayo ninkii ahla salaad ahaa baabkii salaadii oo xadiidkaa inoo soo socdeen arkada kitaabu zakaad kuba iman doona haddana waa dee tashriif iyo takriim oo waaba la dooransiinayaayo albaabada sideed sideedah kii uu doono ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kaba gelinaya taas baa rasuulka ilaahay yidhi dee bal waxa weeye markaasna xadiidkan wuxuu imaam nawowi leeyahy raximah llahu tacaala marka la eego axaadiista kulansatay caqaa'idda kuwa ugu jaamicsan ama ugu ba ayuuba matalan kaba mid yahay oo wax alla wixii dee milal alkufri oo dhan ayaa ayaa meeshan iyagii kuba baxaya cala ikhtilaafi caqaa'idihim wa tabaacudiha in bal markaa ruuxa isagu ictiqaadkaa fiican ee saliimkaa lagaba helo waa iyadoo اعtiqاadki jiro dee shahaadadiina nudqigiina waa laga maarmaane uu jiro oo kale kollay hadduu ku dhinto ilaahay subxaanaه wataعaalى janno waa gelinaya oo de haddii uu bal matalan camalkiisa kala fiicna uu muqtadihii taa ku camal falay oo wax kale aanu lahayna dee waa kaa jannaba gelaya haddii camalkiisa kale haddii camalkiisa kale aan de waxaan soo hagaagsanin kuma jirayna kollay fi ljumla waa taxta almashiic laakiin si de fi ljumla janno waa gelaya haddaanu markaa gelin oo marka hore aan laba gelina marka dambe waa mid galo un janno وxdثnي أحمد بن إبراهيم الدورقي قال xdثna مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في hذا الإسناaد بمثله wa halkii وليد بن مسلم ayaa أوزاعي oo sheeka weliidba ah in badanna uu wax kaba wariyo waana imaamkii de madhab mutبوcaba lahaa beriyo markaas markii dambe haba inqiraado imaamkaas baa isaga bedelkiisii oo cmayr بن hani kaba warinaya في hada الإسناaد بمثل waa xadiidkii horeynu soo maray isنaadkana wuxuu wadaa cmayr ibn hani intii ka dambeysay si un bay ahaaneysaa waa junaade iyo dee cubaada kaba dambeeyey kayra lakin anahu qaala wuxuu riwaayadiisa kuba yihi adkhalahu llahu ljanata ilaahay jannaduu gelinayaa calama kii korkii buu ku gelin kaana ah oo ahaaday wixii uu korkiisa kuba sugnaadee min camalin camala oo de mana camalkiisaas hadduu dee waxa weeyaan saalix ahaayo hadduu camal aan saalix ahayn ba yahay wixii isaga xaggiisa ka sugnaadee camal kolle ictiqaadkaas dee daahir iyo baadinba dhabta ay uu jiro camal saalixaad uu ahaada dee waa makaa maca alfaa'iziin ba galay oo dee taas haddii camal saya u lahaana ictiqaadkiisan iyo tan la arkaa inay kafaaro u noqoto wixii kale uu isagu sameeyey saa u marka horeba kuba galo haddii looba qabtona kolley janno kii kusoo dambeeye weeye oo iyadu waa calaa ma kana min camalin camalkaasi ama saalix ha noqdo ama sayi-e eh, ee waxa weeyaan janno fi ljumla waa gelaya e hadday dee macaasi min alkabaa'ir uu leeya onu ka toobad keenina taas waa fi lmashia e lakin kale haddii la cadaabana kolley janno ayuunbaa ma waa san dee umuurihii axaadiisa inagoo jamcisanayna aan hore usoo maray walam yadkur muu sheegin isagu riwaayadiisa min ayi abwaabi اljanati hamaniyati sha halkaa adkalahu llahu min ayi abwaabi اljanati hamaniyati sha ayaa lafdiga hore ahaa tani maxay idhi adkalahu llahu ljanata calى ma kana min camalin e min ayi abwaabi اljanati hamaniyati sha iyada riwaayadan dambe lamay socon xadiiskan kole macnihiisu waa inoo daahir xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث عan بn cajlan عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيرز عن الصنابحي عن عباadة بن الصامت أنه قاaل waa xadيiث kaleo lakiن cباadة بن الصامت lagaba warinayo sanadkuna waa yar dheer yahay baan filaya de waa qtaybe iyo lays iyo iبن cajlan iyo محamed بن yaحya waa toddoba ayaa imaka sanadkan mslim bal rasuulka ilah iyo mslim maanta toddoba udhaxaysa ataanidiisa ugu yarna sian soo maray afar bay noqdaan kuwan kuwa ka dheerna waan arki doonaa bo sideed iyo sagaal ba sagaal yaanay badnaana waan arki doonaa insha allah san naazila oo ilaa intaa gaadhay kolley intan imaan ku jirnana waan arki doonaa kitaab imaan intuu inoo socdo hadii ala idhaah xagga sanadka qutaybat ibnu saciid iyo lays ibnu sacad waa dee ninka xaafidka ahaa iyo imaamkan isna xaafidkee faqiiha ah horaynu in badan usoo aragnay ama aan soo araragnay ibnu cajlaan cawa inoogu horeysa aye moxamed ibnu cajlaan baa la idhaah waa nin taabiciya taabiciinta yaryarayd kamida ah. waana nin faqiih oo madiine masjidkeedaabu xalqa ku lahaan jiray oo xalqa u kuba lahaa xagga marka la eega xifdigiisu xifdi aada u sareeya ma aha khaasatan axaadiista u abi hureyre ka wariyaana waxay yidhaahaanba way iska dhex gashay oo kolkol baa khalal jira axaadiista uu abi hureyre kaba warinayo calaa kuli xaalin ninkan muslim ilaa dhowr iyo toban xadiis buu kaba wariyaaye intuba waa mutaabaco axaadiis maaha uu isagu keligii warinayo on cid kale la wadaagsane axaadiisa uu kaba wariyaa mutaabacay noqotaa bukhaarina isagu tacliiq ahaanun axaadiis mucalaqa ama mucalaqaan buu kaba wariya axaadiis xataa uu sanadkooda dhameeyo kama wariyo ee waa nin faqiiha taas baan leenahay waxaa ku xiga nin iqa oo taabiciya isaguna moxamed ibn yaxya ibn xabaan la yidhaah bal magaciisaasna haysta oo waxba ma kala farqinayno xabaan iyo xibaan caawa ninkana inoo horeeye magaciisan un dabiya mحamed iبn yaحya awowi xabaan weeye xibaan maaxad way fadxisanta waayo kitaabkay ku iman doontaa xibaan ay inoo iman doontaa markaasna waxay ubaahanaysaa ruwaadii qowr horta qoyskan xabaan iبn munqid waa صaxaabi bukhaariya mslim lakin dikri kuma laha oo isagu riwaayo kuma laha awlaadiisa kule mحamed iبn yaحyahan iyo nin u adeero wasic بnu xabaan la yidhaah iyo kuwaasi qoyskaasi waa xabaano de xibaan ibnu muuse iyana way inoo iman doonaane lakiin waa la dabdiyaa waana la kala saara un magacyo kooban oo la dabdin karo weeyo hebel hadduu yahayna waa xibaan hebel hadduu yahayna waa xabaane eh. de mar kale ayaan insha allahu taala dabdin doonaa lakiin caawa haddii a la idhaaho waxaan haynaa ninkani waa nin siqa ah oo isaguna faqiiha ah. xalqa kulahaa isna madiina maxamed ibn ansaar maxamed ibn yaxya ibn xabaan baa la idhaah waana taabici isaguna marka laba taabici baan haysanaa xadiidka sanadkiisa عن بن محayriزin ina محayriz baanu محamed بن yaحya بن حabaan kaba warinaya isaguna waa nin taabiciya un oo cabdاللahi بn محayriz baa la idhaahaa waa nin qraish ah oo reer bani jumaxa cubaadat بnu saamidkan imanka ninku udhaxeeya iyo abumaxduuro hooyadii qabay muadinkii rasuulka ahaa iyo waxbuu kaba wariyaye laakiin waa nin markii dambe shaam degay baytالmqdis degay aabid ahaa marka la eego cibaado iyo taqwo iyo ikhlaaso barhkood ay odhan jireen haddii reer sham hadday dee reer madiina ayna yidhaahaan de ibnu cumar baanu leenahay oo cabdillahi ibnu cumar iyo cibaadadii annaguna waxaan la imanaynaa ibnu muxayris ayaan laba imanaynaa waa heerka uu taqwo iyo cibaado iyo daaco kaba joogayo waa nin aad o kolley ammaantiisuna ay badan tahay jaanibka marka la eego fadliga de waana nin hiqa fadliga iyo taqwada iyo cibaadada iyo waana nin taabiciya ah waxaa kuxiga calisunaa bixiye waa taabici kale marka xadiidka maxaa inoogu sugan afar taabici baa ku wada jira oo marka la eego moxamed ibnu cajlaan moxamed ibnu yaxya ibnu cajlaanku moxamed baa la yidhaha isne moxamed ibnu yaxya ibnu xabaan cabdillahi ibnu muxayris iyo can sunaabixiyi sunaabixiga ninkan nisbadiisa ay tahay ayaa waxa weeye intuba taabiciin weeye oo afar taabici hadiyo goor kol kol sanadka kol afar saxaabi kitaabka way dhacday afar saxaabi oo xadiis ku wada jiray marka waa laba saxaabi caawa aan arki doonaa haddii aan junaado markan dee saxaabigii sanawi aynaan waafaqinba lakin waan arki doonaa afar saxaabi oo israaca ama saddex saxaabi oo hadiyo goor asaaniidda waxa dheereeya afar taabici ama shan taabici oo kol israacaana oo dad dee aqraana wax kala wariyeyna taasi balbal matalan way jirtaa oo way israacaanba sunaadi inaguma badnaan doono ee waa nin taabici isagu weyn oo waktigii rasuulka nin room buu ahaa rasuulka ilaahay uu usoo hijrooday laakiin intuu dhexda soo socday baa rasuulka ilaahay wafaadiyey salawaat wasalaamu caleyh markuu juxfo iyo meelahan miqaadka ama raabiq iyo nawaaxidaa marayo ayuu wafaaday habeena dabadeedna madiine ayuu gaadhay iyadoo rasuulka ilaahay wafaaday cabdiraحman ibn cusaylata ayaa la idhaha bal mooye waxay silada cabdiraحman ibn cusaylata ibn cusr ibn casal wadamala miidhadiya waxyaal bal ninkaas baa la idhaha waa nin reer muraad ah waa nin reer yamaneed asalkiisa qabiilada reer muraad bal marka waxaan leenahay waa nin sunaabixigan waa nisba oo reer baa loo nisbeeyey cabdiraحman ibn cusayla la idhaha صaxaabi baa jira sunaadix ibn lacser la yidhah kaasi waa صaxaabi magac weeye saas laakiin kan sunaabixiy waa adigu cabdiraxmaan ibnu cusaylato isagoo dhexda kusii jira bal dhow oo markaa madiine ku dhow oo de habeenawn ay uga hadsan yihiin ama kooban ayaa rasuulka ilaahay wafaaday salawat ullahi wasalam aleh markaa ninkaa weyne sooba hijrooday weeye cubaadatu musaamina waa kan soo marray bal markaa maxaa inoogu sugan afar taabici ayaa xadiidka sanadkiisa wada galay can cubaadati bnu samit anahu qaala wuxuu yihi bal cibaaradan iska hubsada عن عباadة بن الصامت adna أنه قاaل ka dambaysa waxaana cباaradu ay tahy دkلت عaليه وهuوa في الموت أنه قاaلadan waa suناabxi baa leh suناabxi baa hadalka leh oo leh دkلت عaليهi وهuوa في الموتna عaليهi ضميirku wuxuu laamaya عباadة بن الصامت marka mعن kol kolna tani way dhacdaayo kuwo kaleba kitaabka oo sidaasa waan kuba arki doonaa markaa lfdiga lqوadi maxay noqon عن الsuناabحiye oo mثلا عن cbاdة بن صامت وأنه xdث amا عن شhأن cbاdة بن صامت waa sناabحi baa laga wariyey cbاdة بن صامت شhaأنigii isagoo kaba waramaya ama si nawwi ku twجihinayo أنه xdث عن cbاdة بن صامت cbاdة بن صامت buu kaba waramaya oo markaa mxuu yihi qاala cbاdة بن صامت isagoo ka waramaya ayaa wuxuu yihi sناabحi dakaltu waan usoo galay alayhi alىa cubaadata cubaadaan usoo galay cibaaradu anahu qaala cubaada saasay ahaan jirtay saasay dee ahayd dariiqadii aan soo arkaynay lakiin macnuhu maanta waa can cubaadata m waxaan odhanayna can shani cubaadata isagoo dee cubaadata ibnu samid kaba shanigii kaba waramaya ayaa muxuu yihi anahu qaala sunabix baa yihi أما عن عبادة وأنه حدث عن عبادة بن الصامت حد wuxuu ka waramay cibaadat ibnu saamit buu xadiid ka soo naqliyey qaala wuxuu yihi marka uu xadiidkaa sheegayey dakaltu waxaan usoo galay calayhi calىa cibaadata walxaal huwa fi lmowti isagoo dee sakaraad ah isagoo dee dhiman iyo markaa dee kuma sugan xaaladii mowtka waa ruuxan caabalka wax sheegaya weli maaha qarqare iyo naftii oo kala gurmaysa lakin de waa xaalo taas uu u markaas de kamanaanu kicin be waa dhimanayo calaamaadkii mood waa kaba muuqday fabakaytu waan ooyey buu yihi kollay dee waa dhimashadiisan iyo waa sheekhiisii oo cilmigiisii de uu ka heli jiray oo uu waayay iyo umuuro ayaa oohin keentay iyo xaaladan faqaala wuxuu yihi markaa cubaada odhanaya mahlan macnaa ukaadi weeye intadir ukaadi oo iska daa ohinta oo dee luqada ay soo naqliyeen mahban ya rajul waliba haddii laba iyo jamc iyo muanaska laftigu isma bedelo haddii laba lala hadlayona mahlan un baa la odhan haddii jamc lala hadlayo mahlan baa la odhan tu muanasa haddii lala hadlayona mahlan baa la odhan bacna amhil weye intadir ukaadi weeyaan oo iska daa taasoo laftii markaa isbedela iyadu maaha mahlan bacna amhilo lima tabki maxaad u ooyeysaa fa wallahi baan ku dhaartay cubaada odhanaya lain istushidtu haddii layga markhaati dalbo aniga markhaati layweydiiyo aniga laa shadadna laka dee nadru saalix oo fiican oo toosan tahay ku markhaati furi walain shafictu haddii shafaaco layga aqbalana oo shafaaco layga aqbalana laa ashfacana laka waan ku shafaaco qaadi walain istadactu haddaan karana de wuxuu sheegaya aakhira iyo umuurowni la anfacanaka ku anficiye maxaa oyna ukaadin uma qaala wuxuu yihi cubaada odhanaya wallahi baan ku dhaartee ma min xadiiثin xadiiث ma jiro xadiidkaasoo samictu aan maqlay min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi aan kaba maqlay oo lakum fiihi khayr khayr u idinka idinku sugan yahay kolle xadiidka rasuulkaba khayr waa inooguba wada sugnaaye lakin de sida axaadiista qaarkood oo la arko axaadiista baabkan ah ayaa u baahan ruuxu inuu xikmo iyo uu ku daro bal sheegitaankiisa uu eego inuu xadiidkan maslaxa iyo faa'iida ay kaba imanayso n dadkii aanay de wax kale o taa dadkii aan lagaba fahmin <coughs> waanan arki doonaa insha allahu tacaala dee bal qaybaha dambena waxyaala inoo soo socdeen haddaba wuxu uhi xadiid kastoo khayr idinku sugan yahay maslaxa iyo wanaag idinku sugan tahay weeye uma oon rasuulka ilaahay ka maqlay ma jiro ilaa oon maqlay xadatukumuhu waan idinku waramay waan idin sheegay ilaa xadiidan waaxidan xadiid keliya mooye xadiid keliya anaan weli idin sheegin intaas ayla joogteen oo dhan ama intaa joogo dee muddo dheer iyo sanado badan ah xadiidkaa maa sheegin ujeedadna waxa weeyaan un dee wixii u arkayey dadku in camal iyo khayr iyo adigu markaa maslaxa ay ugu sugantahay si guud waa sheegay laakiin wuxuu ka baqanayey ama barar inuu ugaba yimaado fidno ugaba yimaado dadkii na isku fahm iyo garasho iyo taqwana maaha iyo xaggaase aanay bal matalan waxa weeye dadka qaarkood si iyo maqsuudkii si aan ahayn ay kuba xambaaraan oo hadhow halkaa arrimahan itikaal ay dee iskaba daayeen naxariista ilaahay uun iyo ruuxa mu'minkii ruuxa muwaxidkii janna uu geeli intay taa tala saartaan ee camalkii iskaba daayeen ama ay macaasidii kaba dhowrsan waayeen waxyaalihii loogama baqanayay taas buu kaba qariyay oo de waana umuuro imika umuurahan xuduud sharci iyo camal sharci oo markaa laleeyahay fuliyo kuwa sugnaana umay jirin de waana umuura kollayna waana inoo dambeeyaane bal waxa weeye haddaan in halkaa horeba intaynaan gaadhin axaadiistan waan arkaynaa macnaha guud ay leedihay dee guud ahaanna nusuustii kale shareecadana aan isugu geynayna waa ta aan soo maray macnuhuna waxa weeyaan ruuxii muwaxidnimo ku dhintay takhliid ba halaba yimaado macaasiba halaba yimaado ee kol hadduu muwaxidnimo ku dhintay janno waa geli doonaaye laakiin maaha janno waa gelaya ilowba ilo waa gelayaayo macsiyadaasi waxba ma yeeleysa maaha in badan oo cusaada kaba mida ah ayaa la cadaabayaayo de waa tan shafaaco kuwa kasoo baxayona kitaabulimaan baabay iyo akhirkiisa inoogu wada iman doonaan umuuro saasi macnuhu waxa weeye de haddii markaa hore waa taxta almashiica waana de kolle haddii markaa hore ilaahay subxaana watacaala macsiyadii iyo wixii uu geystay kaba dhaafana oo uu cafiyo fadli ilahi iyo naxariistii dee janno marka horeba u geli haddii kalena oo dembigiisii loo qabtana saa in badanoo cusaada kamida ruux mucayana nooma ee laakiin cusaada kuwa kamidi saas way in oo loo cadaabana marka dambe waa laga soo saariya oo kuba dambeyn weeye eh, bal markaa laakiin maxay tahay de eh, haddii majlistan oo kaleo la sharxayo ama ruux dee isaga maxalkiisii dhigaya wixii garanayo loo sheegayana way fiicantahy waa khayr waa cilmi la faafinayo laakiin markay dee caamo ay tahay masjid laga kaco ama meel kaleba ama idaacad iyo taas lagaba sheego oo dadka dhagaysanayaana ay caamo u badan tahay arrinkuna uu bal markaa noqonayo wixii dee macnihiisu ahaana lama fahmaye waxaa meesha kaba imanaysa inay camalkiiba faraa ka qaadaan inay tanun iskuba haleeyaan in macsiyadii laga dhowrsan waayo ama camalkii kale loo degdeg waayo haddii bal matalan taasi ay kaba imanayso waa la iska daynaya lama sheegayo marka ma aan leenahay xadiiska xadiisyo dad lagu wacdiyo oo saasoo kale inta dee microphone la qabsado ama dad saasa lagu wacdiyo maha taasi waa iyada waa mid cilmi iyo ruux dee waxa weeyaan san dadkan oo kale ahe arrintani ay raqbo iyo khayr u gelinaysay inaanay raqbadiisii khayr yaraynayn ama cabsidii uu macasi ka cabsanaya aanay koobahayn ruux loo sheego weeye waxaa kaloo dee kolkol ay anfacaysaa ruuxii isagu ama dembi uu galay macsiye uu galay arrinta ay noqotay xaaladiisuba yi-asi quusasha ay ka qaalib noqotay iyadana waaba si loogu soo celiyo dariiqii toosna waa loo sheegayaa laakiin ma aha un mid isagu la iska qabto oo dadkii hadhow caamada ay ku fidnoobaan sidaasaa la yidhi o markaa dee xumaantiina ay kaba dhowrsan waayaan daacadiina ay fudaydsadaan waayo waaba kan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh xadiid macaado inoo dambeeya muxuu ku yidhi markuu yihi dadka magu bishaareeya may ha u sheegin bu yidhi o fayattakilo ay markaa taasun tala saartaan ha mucaadna markii uu dhimanaysan oo kale xadiidka uba sheegay bal markaa xadiid abu hurayre iyo cumar iyana waa inoo dambeeyan haddii la yidhahyo la yidhi dadka ha camal faleyna iskaba daaya bal markaa waxa ay tahay oo sababta u qariyey baa taas oo kaleba ahoo culimaduba markay majaalista caamka ay sheegayaan waxa weeyaan umuuraha la iskaba majaalista caamka lagaba ilaalinayo rukhastan baa kaba mid ah ruuxii laa ilaha illa hu yidhaha januu gelaya oo kale ayaa kaba waxyaalihii saxaabada dhexdooda dhacay baaba kaba kol kol haddii waxa weeyaan dadku tashbiih iyo inay ku dhacaan loogaba baqanayo waxyaalihii bal matalan dee sifaadkii oo kale haddaan loo sharxaynon loo bayaaminen madhabkii ahlusunna suu ahaa taas oo kale uno wajtaniy lmushkila kasifaati warukasa maca mushaajaraati suyuudi alfiyadiis oo kale iyo oo bal matalan waxaad iskaba dheeraata waxyaalaha ishkaal kale kol du majlis caamaye majlis caama kol haddii ay tahay waxyaalihii ishkaal lah oo dhan dee maaha maxalkeed weeye kol kol wixii aad ugaba jeeday wax aan ahayn baa kaba imanaya taasna taasna darar bay keenaysaa tan baana markaas aa saxaabigan uu lahaa bal intaa weyn imikana si aanu cilmigaa ula dhiman ayuu u sheegay de talabaadna raggani waa rag diintii aqoonteedii le taqwadeedii le umuurahaasna maxalkeedii dejinaya ay u sheegayeen cid u sheegayeen marka wuxuu yihi wasaufa uxadisukumu waaan waan idin sheegi doonaayo xadiidka alyoma maantaan idinku warramaya walxalqad uxiida binafsi nafta idin la hareereeyey iyadoon arko dee inaan siibo socdo geri aan ku dhowahay weeye nolol aan imika ka quustay oo iyo inaan imika halkan ka kacaan ka quusnahay waan idin sheegaya oo de waxay leeyihin kelimada uxeeda bihi oo kale waa marka ruuxii dadkii cadowgiisa gees kastaba ay ka maraan ee markaa aan la rajaynayn meel uu kaba baxo oo kale taas baa la yidhaha uxiida bihi macnaa waa la hareereeyey oo marka wuxuu ka dhigaya de isagii inu geeri ku dhow yahay oo maanta imika nolol uu filaya inaanay jirin de haatan uu dhimasho uu sugayo marka kole dee xaalada taatay waan idin sheegaya xadiidka waa maxay samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xaal uu ku qowlayo man shahida ruuxa qira ee ku dhawaaqo weeyaan isagoo qiirsano dee cilmigiina waa jiraa iyo yaqiintii waayo horayna usoo ogaanay dhawaaq keliya oon ictiqaadkaas iyo cilmiga ama yaqiinta aan lahayn inaanu waxtarahayn ictiqaadkaas ama garashadaas aan dee dhawaaqii lahayna kol haddaan ruuxa maanic u diiday jirin oo uu macduur kuba noqdaa iyadoo dee meeshii ma anfacayso wixii waa loo wada baahan yahay man shahida an laa ilaha ila allahu وأna محamada رasuul الlahi xarama الlahu عalayhi الnaar naar baa ilahay ka xarimay lakin adamaha laftigu dee naar buu kaba xarimayo weligii asal ahaan mama gelayo lakin naar inuu calى sabiil الkhuluud u galo ama calى sabiili taabid horta laga xarim taa waa laga xarimay wixii intaa ka horeeya dee ama marka horeba janno waa gelaya naar arkaya ma noqon ama dee waa la geli karaabe lakin naar inuu calى sabiil اkhulud iyo calى sabiili taabid de markaasay noqon kala qaadkii hadduu dee saaxib macsiye iyo ruux la hoyda yahayna taxta mashiya la yidhah hadduu marka horeba ruux ama taa'iba ama aan waxyaala kaba dhicin ahaana dee asal ahaanba laga xarim weeye si ilaahay subxaana wataعala wacdigiisa iyo ballanqaadkiisa xadaثna hadab بن khaalidi الأزdiy qال xdثna hmam qال xdثna qtاdة qال xdثna aنس بن mالك عن mعاad بن jبل laba صحaabi baa xadiidka kala warinaya imaka waana ti aan sheegayan laa caawa inoo imanaysa intaa in ka badanna kitaabka way kuba sugan tahay meelo dambe bal caawa ninkan de waan intii aan qabanaynay ruwaadda waan qabanay lakin magacyadun baan dee iska deg deg isaga sheegaynaaye qataadat ibnu dicama marar badan baan soo aragna waa nin imaamo kolley kitaabka inooguba badnaanayo dee hadalana ay inoo yar dambeeyaan hamaamkan isaga kaga warinaya atbaacu taabiciinta o hamaam ibnu yaxya ayaa la yidhaahaa waana nin siqo isagana waxaan filaya inaan soo aragnay waxaa cusubun adab ibnu khalid alazdiyo ninkan muslim halkan baa dhacay marar kalena wuxuu odhan doonaa hudbat ibnu khalid buu odhan doonaa labadaba kitaabka way inoogu sugan tahay hadaabna way inoogu sugan hudbana way inoogu sugan tahay marka waa nin nin keliya un hudbahaas iyo hadaabkaasi culimadu waa taas labadan midna waa magaciisii midna waa laqabkiisii waa waxay taa culimadu isla meel dhigeen eh, lakin hadda waxay isku khilaafeen keebaa magaca keebaa ismiya barhkood baa yihi magaciisi waa hadaab hudbana waa laqab kuwa qaarkoodna hudbada magacii ah hadaabna waa laqab bay yidhaaheenba bal markaasoo bukhaari oo kale isagu hudbo un isticmaalay eh, maanu sheegin magaciisan kale labada muslim iyo bukhaarina waa u bal waxaan leeyahay waa nin siqa oo labadoodiiba u sheeka magacan hudba haddaad meel kale ku aragtaan hudbat ibnu khaalid waa ninkan aan hayno un midna waa magac midna waa laqab bal ku yahayna barhkood haddaad bay raajax yeeleen magaca inuu yahay hudbuna laqabkay kuwana way cagsiyeen wuxuu yihi anas ibnu malik can mucaadi ibni jabalin qaala anas ibnu malik baa wuxuu ka warinayaa saxaabigan kale mucaad ibnu jabal oo wuxuu yihi mucaad baa yidhi anahu qaala kuntu waxaan ahaa ridfa nabiyi salى الlahu عalayه wasalam nebiga ayaan dee la saarnaa raaxilo oo dee ridfi oo kale waa ruuxan ruuxa kale fankiisa saaran oo ujeedo dee meel la fuushan un taas bay tahay isaga radiif waa lagu magacaabaya dee ridfigu laakiin waaba taas oo de asalka hore ridfigina ma halkan cajiisada iyo intan dambe qaar kan dambaaba la yidhaha ama dabadiyo inahan baaba ridfi la yidhaha rasuulka ilaahay buu la fuushanaa raaxilo raaxiladuna hadday karayso ama daabadu dameerna waa inoo soo socdaabe hadday dee laba ruux karayso ama wax ka badan inay wada fuulaan ay iska xejinayso dee dhib malao rasuulka ilaahay marar kala duwan bay dad kala duwane ay la raaceenba bal culimada qaarkood baaba asmaada wada tatabuco majmuuco asmaa ah soo bal matalan soo dabdiyey haddii laakiin aanay dee karahayn iyada taas wixii in waxaanay karayn lagu xambaaro kolle sharcan wax jaa-isa ma noqonayo wixii aanay karahaynba oo dee in laguba kalifay laakiin taasi waa mid waana dee arrinkan iyo tawaaducii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka wuxu uhi laysa may ahayn oo beyni aniga dhexdayda iyo wa beynahu rasuulka ilaahi nooma udhaxayn ilaa mu'khirat raxli koora ama dee sur kooraha ama raxliga xaggiisa dambe uun mooye wax kaloo noo dhexeeyey ma jirin horta raxligu koora waan leenahay luqada carbeed way kala duwaanoo surjiga faraska ayay dee surji idhaahaan geela wixii la saaray ee laguma fuulana raxli bay kaba cabiraan kolley raxli bay kaba cabiraan kan kale ayay surji yidhaahaan dee kolkol dameerkiiyo kaafiyo waxyaalaha bay yidhahan wixii la dul dhigto ee laguma fuulayo marka raxliguna oo dee qori kolley ahaa ayaa mukhiratu raxli aakhiratu raxlina way ka badan tahayba aakhirana waa la yidhaha aakhiratu raxli mukhiratu raxli oo saan aqriayo muakhiraة raxlina wa dabdi kaleba oo intaba waa lagu dabdiyaaye macnaa waxa weya waa qori yar oo ruuxu markaa uu dee surjigan ama koorahan dee fuushan yahay adigu sari waa qoriga yar ee dhabarkiisa qabta un ee halkaas uu kuba yar tiirsado kaas baa akhiraة raxli la idhaha ama mukhiraة raxli la idhaha ama muakhiraة raxli daba wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay ma la fuushanaa raxligii dee in raaxilada saarnaana rasuulkaa kuba fadhiyey say de isugu dhawaayeenna meel bay wada fuushayihin waxay wada fuushayihin oo dhabarkaa raaxiladaasay wada fuushayihin waxaa noo dhexeeyeyba dooxaa yar ama qorigaa yar ee akhirat raxli la ydhaha baabay ahayd faqaala wuxuu hi ya mucaad bna jabalin mucaad ibnu jabalow qultu waxaan ihi labayka rasuul اllahi wasacdeyka macnaa rasuulka ilaahay baa u dhawaaqay uu la hadlay ya mucaad bna jabalin qolooyinkii naxwo iyo waxyaalahaas ama dee xaggaa u ulahaa ama xiiseynayeyna dee kolley si kutubta ugu yaryaree naxwoba lagu yaqaanay munaaduhu hadduu mufrad calama yahay mufrad calama yahay waxaa lagu bineeyaa dama lagu bineeyaa taasi maxay keenaysay halkan in la yidhaaha yaa mucaadu in la yidhaahay keenaysay waayo waa mufrad calam oo dee dama lagu bineeya laakiin xaalaa jirta oo marka san oo kale ay dhacdo dee ibna ay ka dambayso oo sidan oo kale ibna fulan ay kaba dambayso waxina waa calamu dee waa kaas oo kale laba xaalaa banaan in aan dee munaadahaas ka dambe kolley waa nasbisan yahay oo dee waaba kaa mudaafiilahi weeye inaan raacino mucaadkana oo aan idhaahno yaa mucaadabna jabanin taasi waa shay banaan in sidiisii hore aan ku dayno oo nidhaahno ya mucaad bna jabalin lakin ibna jabalin baan odhanaa kolley nacti ahaantii imakama isticmaalayno bay ahaan lahayd marka kale taasna labada xale lakin kolley ibna way nasbisanaysaa tan bay labaduba inoogu banaayihin macnaa labadaba wejba waan ogaanaya mantiga ibn alfiyada ibn malikna taasi way kuma suganyihin haddii lakin lafdigu imaka halkan dee uu noqdo aanu ismi calama ahayn ya gulaamu ibna fulan ay tahay kolley taa waa la damin lahaa un oo iyada si kale markaa wejka kale mu yimaadeen bal waxaan leenahay anigu ibnu caadam bna jabalin ciddii naxwi taqaaniyaan odhan maxaa mfrad mudaaf mfrad calame eh, muxuu udamin waaye taase labada xaalo way banaan yihiin ya ibnu bna jabalin qultu waxaan labayka rasuul الlahi wasacdeyk waa kelimo ijaabo labaykana waa ajabtuka ijaabata bacda ijaaba sacdeykana waa de iyada ayunbaa dabadeed ay timaadaa tasniya halkana waa takraar une maaha tasniyo iyo laba loogama jeedo oo dee waan ku ajiibe waan ku ajiibay weeye uma saara saaca rasuulka ilaahi u aamusay waxba muu raacin mudduu socday waa mud in zamana aduu dee saacad waa muddo zaman buu socday uma qaala wuxuu uhi ya mucaad bna jabalin ama ya mucaad bna jabalin qultu labayka rasuul الlahi wasacdayk uma saara saacatan haddaa rasuulka ilaahay mudduu socday uma qaala wuxuu yihi ya mucaad bna jabalin qultu waxaan ihi labayka rasuul الlahi wasacdeyka markaa umuurahan rasuulka ilaahay ku celceliyey iyo dhawaaqani waa soo jeedin uu soo jeedinayo si uu bal markaa dee waxa weeyaan uu hagaag isaga waxa uu leeyahy u dhegaysto maskaxdiisa ugu furo iyo fahamkiisa uu hagaag u dabdiyo soo jeedin weeye taasoo kale oo dee maha ruuxii haddaad doonaysa inaad waxu sheegto dee sida macallimkii oo kale arday markaas iyagoo iska jeedaya iyagoo iska hadlaya haddaad hadalkii bilowda cidna kuma fahmayso oo kale waatan horta waxaa la sameeyaa de o dee duruqdan tadriiska bay mid tahay inuu bal la yimaado w uu kusoo jeedinaya iyaga xaggood dee tamhiidkuba macnihiisu waa sidaa darsiga tamhiidkiisu waa wax kasta oo keenaya ardaygu inuu xaggii macallinka usoo jeesto waxan uu leeyahy uu dhegaysto taas baa tamyiid dersiga unoqota dee ama su-aal ha noqoto wax kale ha wuxun haba noqoto marka tani waa san oo rasuulka ilaahay bal si uu udabdiyo waxaan hagaag dihnigiisi uguma furo ayuu ugu celceliyey welibana oo de markaa isagoo bal rasuulka ilaahayna markuu ka aamusay kolley markaa hadda u diyaaro wax kastoo rasuulka ilaahay kuma yidhaaho ayaa rasuulka ilaahay arrinkii uu sheego wuxuu ku yidhi qaala hal tdri miyaad garanaysaa ma xaq الlahi ilaahay xaqiisi wuxuu yahay calى اcibaadi addoomaha iyo ilaahay xaqiisa waa addoomihiisa ku leeye isaga u laazimay u waajibay oo mutay korkooda ku mutay ma garanaysaa qaala wuxu uhi qultu waxaan ihi allah warasuulh aclam may ilahay rasuulkiisa og qaala wuxu uhi faina xaq allahi ilaahay xaqiisa calى اlcibaadi addoomaha korkooda ugu sugnaaday an yacbuduuhu inay caabudaan weeye oo walaa yushriku bi shayan waxba aanay ugu shariig yeelin kolle cibaaradan iyadoo wada socoto horeynuu soo maray halkaa horena nawowi radia allahu tacala canhu ardah wuxuu kuba yidhaha waxa dee walaa yushriku bi shay-an ay dee kolley faaidada ay sii faa'ideynaysa ay tahay kuwa mushrikiinta barhkood ba dee iyagoo sheeganaya inay ilaahay caabudayaan iyagoo wax kalena ugu shariig yeelaya marka bal inay keligii cibaado ay caabudaan oonay waxba ugu shariig yeelin taas baa xaqa uu ku leeyay addoomu ay tahay uma saara saacata haddana rasuulka ilaahay mudduu socday uma qaala wuxu uhi ya mucaad bna jabalin qultu labayka wasad rasuul الlahi wasacdayka rasuul الlahina de waa xarfu nidihii baa xadfan waa ya rasuul الlahi qaala hal tadri miyaad garanaysaa maa xaqu lcibaadi addoomaha xaqoodu waxay yihiin calى اllah xaqani xaq ilaahay lagu leeyay ma jirto dee taas waxa uu ina de inagu abaal marinaye cibaado iyo daac ama de cibaadada inaga abaal marinaye iimaankane inuu cadaabka inaga badbaadiyo jannana waa isaga de muqaabil ma arrinkani waa fadligiisa iyo naxariistiisa de waa xaq uu isagu islaazimiyey weeye isagu waxa weeyaan uu gooyey oo uu isagu islaazimiyey addoomaha inuu haddii ay cibaadadan laba yimaadaan kaga abaal marinayo ma xaqu lcibaadi calى اllahi ida facaluu dalika arrinka hadday sameeyaan oo keligii caabudaan qaala qultu allahu warasuuluhu aclam ilahiy rasuulkiisa og baan nidhi qaala wuxu uhi anlaa yucadibahum inaanu cadaabin weeye oo isaga waxa weeye inaanu cadaabin markaas ayaa dee iyagana ugu ballan qaaday isna laazimiyey isagaana dee ay markaa waxay sidooda u muteen maaha waa fadligi iyo naxariisiya lakin ilaahay baa kaba dhigay inay cibaadadii taa kuba helayaan xadiidka dariiq labaad u leeyihina waa kan xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abulaxwasi salam bnu sulaymin kolley waxaan filaya in horena usoo aragnay lakin bal magaciisana un dabdiya waayo waxa inoo iman doona sanadada abulaxwas keliya isagoo ah kol hadduu halkaa sanadka kaga jirana isagoo ka horeeyo inu halkii kusoo maray mqadimadii waa jiro taabici ahaa lakin kan atbaacu taabiciintii weeye waa dabaqadii sufyaan ibnu cuyeyne waliba atbaacu taabiciintii dad baa ka waaweyn waa kuwoodii dhexe magaciisa salam ibnu sulaym alxanafi ee kunyadiisan ba aada ugu shuuroobay in badanna sanadada wuxuu ku yimaada awlaa xusn marka kol aduu meelaha ku jiro weeye waayo waxaan leenahay de dad kaloo magacii kunyadii la wadaagsaa jire waa ninkan ama inoo dhan an abi isxaaq abi isxaaq asabici weeye waa nin dee caalim ahaa oo taabici camr bn cabd la idhah lakin kunyadiisa iyo nisbadiisa ku shuuroobay abi isxaaq asabici can camri bni maymunin kani isagu waa taabici ama mukhadrama waa dadkii waktigii rasuulka ragga roonroon ahaa yaanu laba kulmin be oo nin siqa oo mukhadrama can mucaadi bni jabalin qaala kuntu waxaana waa halkii anas buu eega camr bni maymun galay kuntu waxaan aday ridfa rasuulillaahi sala allahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baan dee anfankiisa saarna amaan la fuushanaaba calaa ximaarin dameer korkii dameerkaas yuqaalu lahu cufayrun cufayr la idhaah oo rasuulka ilaahay dameer uu lahaa magaca la odhanayo cufeyr baa la odhanayey bal markaa kaas oo barhkood ay yidhaahaan xajatlwadaac baabuu dhintay isaga dameerkani bal kuna ay kaba dambaysiiyaan ba waxa weeye aan la fuushan dameerkina hadduu kari kayo u qaadi karaya labadii ruux dee waa kan rasuulka ilaahiyba salawaat ullahi wasalaamu aleyh lala fulo shay jaa-iza weeye xadiid kole waa xadiidkii hore un walow dee inta yare ay jiri kartee la odhan karo malaa laba xadiid bay kala cibaaradii aynu soo maray kuntu ridfa nabiyi salى الlahu alay wasalam laysa beynii wa beynahu ilaa mukirat raxli raxliga looxa ama qoriga xaggiisa dambe kuba sugan baa noo dhexaysay raxlina waa geela korkiisa ayun baa loo isticmaali jiray geela loo isticmaalaa raxliga wixii la duldhigee dee lagu fuule koorahiisa ayaa loo isticmaalaa dameerka kiisa dee ikaaf iyo waxyaala in la idhaah mooyaane wax saasoo weyna lamama saari jirin bal markaa tan baa deeta culimada qaar ay kaba dhigeen inay dee laba xaalo ama laba qadiyo ay kala tahay lakin imaamku wuxuu leeyahay nawowi oo kale qadiyo keliya suurtagale lakin xadiidkaa hore in loogama jeeday qadra mukhirati raxli waa in qadarkeed leg in intaas leeg oo macnaa berhada xataa raxli haddaanu jirin qadarkeed un baaba noo dhexaysay marka faqaala wuxu uhi ya mucaadu tadri ma xaq llahi calى اlcibaadi wama xaq اlcibaadi calى اllah qala qultu allah warasuuluhu aclam qala faina xaq اllahi calى اlcibaadi an yacbud اllaha inay ilaahay caabudaan walaa yushriku bihi shaya aanay waxba ugu shariig yeelin waxaq lcibaadi addoomaha xaqoodu calى llahi rabbi dee uu islaasimiyey isagu caza wajal anlaa yucadiba inaanu cadaabin weeye man laa yushriku bihi shayan cidda aan isaga u shariig yeelina saa ku dhimata oo de waxa wey qaala qul wuxuu yihi mucaad qultu waxaan yihi ya rasuul الlahi afalaa ubashiru naasa dadka miyaa intaa ugu bishaarayni waa bishaaro weyne dadka mau sheeg sheega oo maugu bishaareeya qaala muxuu yihi waa arrinkii markii dhaweyd aan kaba soo hadlaynay laa tubashirhum ha u bishaaraynin oo taa ha ugu bishaaraynin fayatakilu ay markaa de tala saartaan arrinkaasuno ay taa ictimaadsadaan oy camalkii iyo iskaba daayaan oo yidhahaan dee kol haddaan muwaxidiin nahay rabbi aanan u shariig yeelin na lama u cadaabayo oo markaa ay camalkii khayrka ay badsanayeen ee darajaadka badani ay u kordhayeen taasna ay waxa weeye ay dee ku taa ay yaraystaanba ama ay ku gaboodfalaan macsiyadiina iskaba dhowri waayaan dee iyadna cadaabba u keenaysay ama halaag uba keenaysay <coughs> marka ha u bishaareyn waana arrintii marka dhaweyd aan kaba soo hadalay kale xadiis baa inoo dambeya waxa la arkaa caawa inaan yar gaari karin mucaadun xadiiskii ah oo waktigii uu ku warramay xadiiska uu sheegay ay inoogaba sugantay iyo sababtii uu sheegay bal taasi way inoo iman doontaa haddii a la idhaaho xdثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال بن المثنى xdثna محamed بن جعفر qال xdثna شعبة عن أbي xصين والأشcث بن سليم أنهma سمع الأسود بن أسود بن هiلاal يحadiث عن معاad بن جبل waa xadيiثkii oo drق kala duwan yeeshay mcaadna markii hore anas baa ka wariyey markan dambe camr bnu maymun imikana aswad ibnu hilaal nin la yidhaaho ayun baan arkayna isagoo kaba wariyey lakiin xadiidku waa ki un alfaaduna waabay yar koobnaan doonaan labada hore ina maxamed ibnu bashaar iyo maxamed ibnu musane de waa raggan muslim badsadayba hore usoo aragnayna marar wuxuu usoo celiyun ibnu musana muxuu yihi xadaana maxamed ibnu jacfar waxaa la arkaa bashaar inaan intaa odhanay ama can maxamed uu yihi ama gundarba uu kaba cabire sayn hore usoo maray waxaa kaloo caawa inoogu sugan can abi xasin abi xasinkan eeg axadiisu dee kutubta haddii ay qalad xataa galo waxyaalahan waa la dabdiyo waa la xafidaayo haddii khadayadu kutubtana way ku badan tahay mid madbacadeed iyo mid naasik ka yimaado iyo waxyaalo ayaa iskagaba badan dee marka magaciisiisa lagu dabdiyo ruuxu haddii qalad xataa dhacay waa wuxuu saxanaye magaciisu waa sidaas axadiisu way kor dhaban tahay saadkuna uu hoos dhaban yahay abi xasin bukhaari iyo muslimna kuma jiro ruux magacaa la wadaagsanaya asal ahaan maba jiro wixii kale xusein bay noqonayaan ismi musaqaruu noqonaya lakin abuxasin bal muwadac noo xafilaya inaanu kuba sugnayn waa ninkan cusmaan ibnu caasim baa la idhaahaa waana nin taabiciyah weeye waana nin hiqa ah laakiin keligii ayaa magacan lehe oo aftax abaxasinin ay cusmaana ciraaq alfiyadiis kale ninkaasun kordha waxa kaleed aragto ee kutubta kuba sugan xusein buu noqonaya khaasatan bukhaariya muslimna wax kale inoguma jiro waa ninkan waana nin taabiciya waxaana la socda nin kaleo ashcat ibnu sulaym la yidhaaho ashcat ibnu abi shactana waa la yidhaah ninkan hadduu taabiciya ninkani kolley saxaabi u arkay ma jirto oo siqaaru taabiciin waa la mucaasarooday lakin isagoo atbaacu taabiciintii buu noqonaya waana nin faqiiha ah oo iqa ah xagga gerida malaa wax weyn oo saasoo udhexeeye ma jirine eh, lakin way kala dabaqa horeen waana siman yihin imaka oo nin keliya oo taabiciya ah, sida ibnu hilaal la yidhah bay xadiidkii ka wada maqleene se labadoodu xagga dabaqada abi waa taabici ninkan kalena taabiciintii yaryarayd hala da ahaado oo mucaasaro hadlo markaa dee waktigaas mucaasar ahaan nin kul ku dhow ninkan haba noqdo bal dee in yar kaba yar dambeeya eh, lakiin xagga kale ru'yo saasoo saxaabi iyo la kulan baan jirin waana nin faqiiha ah oo siqo ashcaf ibnu abi shacfa ayuu aada ugu mashhuuray kunyada aabihii iyo magaciisan ee ashcaf ibnu sulaymna waaba kan wuxuu yihi xadid haddaba samica waxay maqleen alsad bna hilaalin yuxadiu xaal uu waramayo can mucaadi bni jabalin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi ya mucaadu atadri ma xaq الlahi calى اlcibaadi qaala allahu warasuuluhu aclam qaala an yucbad allahu xaqa ilaahay addoomaha kuleeyi waxa weye in ilahay in la caabudo cibaadadiisaas oo dee waa daaco ama dee gaayata tadalul iyo maxaba iyo taasi ay laba socoteen walaa yushrika bihi shayin waxba aan loogu shariig yeelin qaala wuxuu yihi atdri ma xaqhm عalيه markaa bal dadku hadii idaa facaluu dalika hadday arrinkaas sameeyaan rabbi ay caabudaan o ina waxba ugu sharig yeelin xaq ay yeelanayaan ilaahay subxaanaه wataعaalى dee waa wuxuu ugu ballan qaaday islaazimiye uu siinaya m ma garanaysaa wuxuu yahay faqaala allah وarasuulه aclam qaala anlaa yucadibahum inaanu cadaabin weeye kol haddii isagii aanay u sharig yeelin axaadiisna waa axaadiisaa isku mawduucaas arkayno xdثna الqاsم بن زكريا qال xdثna حuseين عن زايدة عن أbي xaصين عن الأسود بن هiلاal qاaل raggii hore أbي xaصين iyo أسد بن هiلاal baa inoo soo noqday sanadkaa wax kale ay iska bedeloon sheeka mسلم qاsم بن زكريا la yidhaah ninkan xusein la yidhaaho dee magaciisii nooma dhamayn xusein iبن عalي الjuعفي ba la yidhaah waa nin aad iyo aad uqiimo badnaa marka la eego محadث weeye dad waana nin muqri ah oo mujawid ahaa jaanibkaas oo kale arrinta kalena waa nin qudwo ahaa zaahid ahaa caabid ahaa weeye aad iyo aad uqiimo badnaayo kolley ee culimadii waktigiisi iyo raggii akaabirtahay aada u qadarin jireen aad ay uxurmeyn jireen maruu maka yima lasoo naqliyaa sufyaan ibnu cuyeyna de waa markuu maqlo de bal fadhiguu kaba kici jiray uu dhunkan jiray oo gacantuu kaba dhunkan jiray sufyaan thawri wax ku dhow buu samayn jire adigu waa nin wuxuu ahaa kolley laba boqol iyo saddexdii hijiradana dhintay atbaacu taabiciintii ah laakiin marka la eego cilmi iyo camal iyo bal de imaam axmed ba wuxuu soo yidhaahaaba de man aragba ma isagu afdala min xusaynin afdalni markay taa kaa cabirayaana waqtigoodii si dahabi yidhaaho xagga ta'aluha iyo taqwaday ujeedeen markay fadligiiyo taa tilmaamayaan waa nin adigu bal taas ahaa weeye kale qisas eh, nale markaa umuuro waxay soo naqliyaan oo kale dee adeegoon raggaa zuhdiga iyo umuurahaasi inta badan dadka way ka ordi jireen oo markaa waxay de cibaadadan ay ugu-i jireen ba waxay in badan ka shuqlin jirtay cilmiga faafintiisa iyo nashrintiisa iyo taas oo kale iyagoo aqoontii saraba leh dee rag badan ayaa taasi kuba dhici jirtay oo bal matalan ama cuslo iyo ama taas oo kale xusein ibnu caliba waxaa lasoo naqliyaa inuu madaan arkay oo bal hadee isagoo taasi ay gashay markaasaa la yihi liyaqum اculamaau falyadkulu ljana culimada ha kaceen oo markaasa jannada ha galeen marka waa siduu madaamka kuwa arkay waana arrin markii dambe ku keentay inuu cilmiga aada u nashriyo markii uu kacay ayaa la yihi idlis oo de adigu bal fadhiisto adigu kuwa kamid ma tihido waayo iyagu cilmigoodii bay faafiyeen adigu se maad faafin cilmigaagi cilmigaagii maad faafino intii intaa ka dambeysay bu ugo-ay isagoo dee cibaadadiisi iyo taqwadiisi iyo taas wata inuu cilmigii dee u axaadiisii badnayd u maqlayo ti aada u nashriyo isaga iyo rag laba umuurahaas oo kale iyo wax saas qacnabi iyo rag laba umuuro saasi un ay kolley ay kuba yimaadeen o inta dee iyaga waa tambih waa baab tambih ru'yaduna waa taa rasuulka ilahi yihi waa jusu min ajzai nubuwaba laakiin wax lagu baraarujinaya waxa dee tafsiir xaggooda ugaba yimo dee iyagii ay kuba baraarugeen zaa'idahana hore inuu soo maray zaid ibnu qudame wuxuu yihi markaa asad ibn samictu mucaadan yaqulu dacanii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa ii yeedho faajabtuhu waan ajiibay faqala wuxu uhi hal tadri ma xaq الlahi calى الnaas naxو xadiiثi waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay xadaثanii زuhayr بن xarbi qala xadaثana cmar بن yunus alxanafiyu qala xadaثana cikrimaة ibn camaari qala xadaثanii abu kahiiri kolley sanad wax ii hadhay ma jirto casharkan inta dambe wadayaa lakin ninkan ba yaziid ba la yidhah abu kahiirkan qala xadaثanii abu hurayrata qaala abu hurayra wuxuu yihi kunaa waxaan ahayn qucuudan kuwa fadhiya xawla rasuuli llaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahay dhinacyadiisaan fadhinay macanaa xaal uu maca iyaga yahay abu bakrin wa cumaru fii nafarin jamaco dhexdeed xaal aan kuba sugnaano ujeedadu jamac bay ahaayeen waxaa ku jiray abubakr iyo cumar kolley iyaga gaar ahaan wuxuu umagacaabeen waa dee fadliga iyo qiimaha ay leeyihiin oo kale marka waxaana qiimaha ay leeyihiin oo kale wuxuuna imaamku soo noqonayaa inay hadalkan iyo hadalkan fasix اkalaam waxusn اkhbaar uu kaba midiyo wuxuu leeyahay marka la doono in jamaaco wax laga sheego lagaba waramo jamaacadiina ay badan yihiin oo dee ay adag tahay ama ay yar dheeraanayso in magacyadoodii la wada sheegaa si adabtu ay tahay ama de hadalka ikhbaarka fiicani uu yahay buu leeyahy waa dikru ashraafihim wa bacdi ashraaf waa intooda ashraafta ama ashraaftooda barhkood inta la sheego in markaa deeta la idhaah kayruhum taasaa adabtoodu ahayd ama dee hadalka markaa xusn ikhbaarna siicay ahayd buu leeyahy imaka tan baa ku sugan oo dadkii kale de waa labadii ugu mudnaayo abubakar iyo cumar baa nagu jiray faqaama rasul waa lala fadhiyey rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh de waa cilmigii iyo ti ay kaba qaadanayeen iyo bal rasuulka ilahay bay majliskiisii joogeen kolley fawaaida xadiidka dhamaantii akhirkiisa maan yar wada sheegi doonaa haddii ala yidhah insha allah markaasa faqaama rasuul الlahi salى الlahu alay slam rasuulka ilaahay baa kacay min bayni adhurina dhexdayadii ayuunbu kaba kacay isagoon cidna odhan halkaasaan tegaya si loo fadhiyey un baa rasuulku mala xaajadii ukacay oo u baxay faabdaa calayna way sugeen way sugeen oo waa nagu raagay o hore usoo noqon waayey markaasaa dee adigu meeshii kollay daa cadowna waa iska jiraya une wakhashina waxaan deeta ka cabsanay an yuqtadaca in la goosta rasuulka ilaahay duunana anaga duunkayo oo ama dee cadow iyo meelaha intuu kaba helo rasuulka ilaahay wax la gaadhsiiyo walow madiine markaa la joogay taasaan kaba baqano rasuulka ilahay bay adigu u baqdeenba wafazicnaa waanu argagaxnay oo taasaan kaba cabsanay faqumnaa waanu kacnay oo halkii iyadoo le talo maxaa dhacay rasuulka ilaahayna raag fakuntu waxaan ahaa awala man shaki kii ugu horeeyey oo fazica bal haddaan labadii hore aan iskaga wato ee fazica arrinkan ka cabsada ka argagaxa oo markaa kaco oo bal islaa rasuulka ilaahay soo raadi ayaa noqdayba fasax ayaa wuxuu kollay laba macno ama dee bal labada aan kuba ayuu yimaadaayo oo mid waa alrawc oo waa tan waa taa la argagaxayo dee fasaxa waxaan uba naqaano waa lafti waxaa kaloo yimaadaa alhumuumu lishay walihtimaam bihi shay xaggii loo ihtimaamayo xaggiisa loo kacay oo kale bal wuxuu yimaadaa dee waxa weeyaan ama istikaaso oo kale gargaar dalab iyo taas oo kale ayuu u yimaadaa waxaan filayaa kole de ashcaarta carbeedna waa wax kuba soo wada arooray oo kale o haddii la yidhaha fazica minhu iyo haddii la yidhaha fazica ilayhi laba macnay kala noqonayaan fazica minhu waa ka naxo ka argagaxay weeye xaggiisii haddii la yidhaha fazaca ilayhina iltijaa ilayhi wastakaatahu weeye oo xaggiisuu magan galay weeye waa usoo laga yaabaa waxa isaga ka argagixiye ama ka cabsiiyey iyo waxyaalaha isagoo kala baqanayo ciddan kalena ka raadsanaya kaalmo inuu xaggiisii usoo degdo o xaggiisii soo magan galayo manaa fazica minhu iyo fazica ilayh markaa shuraaxda qaarkood ba awala man fazicadan manaa taa bimacna ihtimaam walhubuub lishay shaygo loo kaco kuma fasiray halkan ta dambe ta hore mahayn fakarajtu waan baxay abtaqii xaal aan dalbaya rasuul الlahi salى الlahu alay waslam ina rasuulka ilaahi raadinaya xataa ataytu ilaan imi xaa'idan waa bustaan bustaankuna khaasatan markuu dayr leeyahay weeye taas baa xaaid la odhanayay lilansaari ansaar usugnaaday in asalka hore xaaidku waaba de gidaarkaas buu ahaa lakin waa bustaanka khaasatan dee ada suur kale ama gidaar kale oo libani najaari reerkaa reer bani najaar bustaan ay lahaayeen baan soo gaadhay fadurtu bihi waan ku wareegay hal ajidu lahu bal inaan helayo baaban albaab aan kaba galo oo wuxuu isleeyay bal halkan rasuulka ilaahay kaba day falam ajid maan helin faidaa waaba idaad waa tii fujaayiyadayd wuxun baaban arkay wey oo si dee fajaa oo isagii ishiisii uguba dhacay rabiicun maangad ama saaqiyadba yadkulu gelaya fii jawfi xaaidin xaaid dhexdii rabiicu waa adigu dee laftigan fasalkan fususha kaba mida ama gu la guga laftigiisiiba kuma yimaadaaye laakiin rabiic markay meelahan oo kale tahay wasaaqiyo dembiyo ay maraan oo kale ama jadwalka waabay dee tafsiirku inoogaba iman doonaa kolley maangadkaan idhina wa markii xadiidka naftiisa de kitaabkan mu ahaynba ima xusuusnay halkan sheekh cabdimaxamed shiro lafdigiisi laakiin waa riyaadka markaan akrisadayo o kale sheekhu laqmadii uu ku laqbeeyey lafdigan xadiidka naftiisu dee kitaab raja ayuu ku yaalaa riyaadka oo kale waa laqmadii uu ku laqbeynayo mangad ama kale labadaba de waana in waxa weeya meelaha ama dee meeshaa biyaha laga soo jeexo biyuu si ay u maraan oo kale marka wuxuu ahaa rabiican saaqeyd ceel dabada ku yaala sida xadiidkaba inooguba sugan ayaa biyahan laga soo saarayo ayaa beertan baa dee biyihii laguba waraabinayo way markaa waxaa loo jeexay saaqiyadaasoo gidaar baani dhex maraysay gidaarkay dhex maraysay iyadiyo si ay beertai uba gasho markaa markuu manfad waaye meel uu kaba galo ayuu arkay rabiica oo yadkulu gelaya fii jawfi xaaidin waa bustaan ama xaaid dhexdii gelaya waana xaaidkii markii hore uu yimi min bi'rin ceelna ka imanaya xaggii oo ceelkaasoo khaarijatin ka baxsan bustaanka oo dabadiisa kuba taalay waa kan tafsiirkii warabiicu aljadwalu jadwalka ayaa rabiica iyo jadwal iyo waa isla midun waataan soo sheegnay marka wuxuu yihi si u galo faxtafaztu waan is-ururiyey oo waan isyareeyey weyo barhkiibu barhkii kale u dumay ee meeshiibaa yar waa cidhiidh inuu halkan ka galuu doonaya meeshaa biyaha u loogu talagalay kamaa yaxtafisu saclabu dacwadu markaa dee uu meel saasoo cidhiidhiya uu doonayo inuu galo saa uu isu ururiyo barhkiiba barhka kale uu geeyo saasaan isu ururiyey markaasaan fadakaltu calى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baaba ugu tegay halkii rasuulka ilahi baaban ugu galay faqaala wuxuu yihi abu hurayrata manaa anta abu hurayra ma abu hurayra abu hurayra miya faqultu waxaan nacam ha ya rasuul الlahi abu hurayra nahay qaala wuxu uhi ma sha'nuka xaaladaadu maxay tahay maxaa ku keenay maxaa sha'nigaagu yahay qultu waxa ihi kunta waxaad ayd bayna adhurinaa dhexda iyadaad kuba sugnayd faqumta waad kacday faabda'ta calayna waad nagaba raagtay fahashiina waxaanu ka cabsanay an tuktadaca in lagu goosto cadowintu meelaha ka hel duunana anaga duunka iyo anagoo kulaba joogin fafazicna arrinkaas baan kaba cabsana on ka argaga dee taas oo fa kuntu waxaan ahaa awala man fazica ruux dee arrinkan intuu fikirkani kuba dhaco jaanibkaa ka argagaxo u kaca oo usoo degdega bal markaa adiga dee doondoonkaagii ayaaban ahaa faataytu waxaan imi hadal xaaida bustaankan ama beertan baan imi iyo dee gidaar kale faxtafastu waan isyareeyey barkay baan barkii kale udumay oon isyareeyey kamaa yaxtafisu saclabu sidaa dacwadu u markay meel badiiqa ah ama meel cidhiidhi oo yar oonu hagaag u geli karayn uu doonayo inuu galo uu sameeyo markaas saasaan kusoo galay wahaa-ulaa'i kuwana annaasu dadkii weeye waraa iyagoo gadaashayda kusugan dadkina way daba socdaanba faqaala wuxu uhi ya hurayrata abaa hurayrow waa acdaani hadalkaas uli wuu ii dhawaaqay walxaala acdaani u isiiyena calayhi ama waa de kabihiisi labadiisii kabood buu udhiibay oo qaala wuxuu yihi idhab tag binaclaya labadaydan kabood ee haatayni kuwana la tag oo ujeedadu waa calaamo ahaan walow de ay rumaysan lahaayeen wixii uu rasuulka ilaahay uga soo naqliyo haddana waa say tani taakiid u noqoto oo waxa weeyan ay hagaag u yaqiinsadaan markay kabiir rasuulka isagoo sita arkaan waxaan uu sheegaya fariintana uu gaadhsiinayo ayuu yihi bal markaa qaad oo la tag binaclaya haatayni faman laqita cidaad la kulanto min waraa'i hada alxaa'ida xaa'idkan gadaashiisa aada kula kulanto yashhadu xaal qirayo an laa ilaaha ila allahu ilaahay un mooyaane cid kaleo xaq lagu caabudaa inaanay jirin mustayqinan xaalu yahay mid yaqiinsan bihaa qalbi waa umuri aan kusoo celcelinayno dee shahaado nudqi uun ah oon istiqaanka ama yaqiinta iyo ictiqaadkaasi la socona munaafiqiintuba ay la imanayeeno wax ma tarayso haddii dee cilmigii uun meesha uu jiro de waxa weeyaan laakiin iqraarkii aanu jirinna iyaduna kol haddaanu ruuxu macduur aanu noqon sida ruuxa akhraska oo kale bal markaa taasna iyaduna dee meeshii shahaada kuma dhamaanayso iimaankii kuma dhamaanayo waxa weeye isagoo taa ku dhawaaqayo yaqiinsanna aada la kulantid xagga yaqiinta qalbiga weeye cidna ma ogaan karto macnuu markaa muxuu noqonayaa ciday صifadiisu taa tahay ruuxa dee waصfigaa laga helo weeye ee shahaadadaas iyo dee dhawaaqaas iyo yaqiinta fabashiru biاljanati janno ugu bishaare saasaa rasuulka ilaahay kabihiisiina waa kan usoo dhiibay fakana waxa bu yihi awala man shaksi kii ugu horeeyo laqitu aan la kulmay cumar cumar oo markii ugu horeeyey cumar buu la kulmay faqaala wuxuu yihi ma haatani naclani ya abaa hurayrata labadan kabood maxay yihiin abaa hurayra labadan kaboodeed wadaa maxay yihiin de kuwiisi waa gashayo waa arkaaye faqultu waxaan idhi haatani labadan kabood ama labadani nacla rasuuli llaahi salى الlahu alayه wasalam waa rasuulka ilaahay labadiisii kabood matiga saasa ii taala warmahayo mutunta haysataan in wax kale inay kaba duwan yihiin lakin sharxa waxay igu sugan ususha kitaabka o dhan aniga markaa matigani iصlaax buu noqonayaa bay noqon ususha kitaabka o dhan de waa usushii kitaabkae de waxa weeyaan aimadu ay kala wariyeen ee la saxday ee muslimna sidiisa loogaba soo naqliyey waxaa kuba sugnayd haatayni nacla rasuuli llahi salى الlahu alيه wasalam ujeedada halkan haatani oo ay marfuuc kaba tahay inay mansuub noqoto oo haatayni la yidhaaho naclahana ay rafcisan tahay markaa kolley nawisuu ku tawjiihinayo waxay bal masalan noqonaysaa uno faqultu waxaan idhi oo isagii bal markaa haddaan tan kuma tawjiihino yaعni haatayni nacla rasuuli llahi salى الlahu alay slam ama de isagoo adigu wuxuu leeyahy in la qadaro bal ficil iyagii lagu nasbiye lakin bal matiga tan baa inoogu sugan iyadoo taasi ishkaalkaas xagga icraabeedna ama laqbeedba maba laha oo markaa waxay noqon yaعni haatayni huma markaa mubtada la qadare huma labadooda nacla rasuuli llahi salى الlahu alيه wasalam bacasanii bihima uu ila diray calaamo si ay igu u noqoto oo wuxuu yihi man laqitu ama de wuxuu ila diray man laqitu cidda aan la kulmo yashhadu xaal uu qirayo an laa ilaha illa allahu mustayqinan biha qalbu bashartu biljana jana inaan bishaariya taasuu ila soo diray oo ciddii aan laba kulmo tana calaamo weeye runnimo inaan run sheegayo tilmaamaysa ciddii aan la kulmee shahaadada ama wasfigaa lagaba helay janna inaan bishaareeyo ila soo diray fadaraba cumaru cumar ayaa wuxuu yihi wuxuu dhuftay oo biyadii gacantiisiibuu kuba dhuftay bayna sadiye iyo labada naas dhexdooda halkaa labada naas dhexdood ayuu kaba dhirbaaxay fakharartu lifti dabadaan u dhacay bu yihi de ninkaa quwada raamala adigu bal markaas wuxuu halkaa markuu iga dhirbaaxay ayaa dabada u dhacay faqaala wuxuu yihi irjic laaban waa kan oo de waaba riday wala xoog baa de waa darbe xoog lay ahayd ba taas bal waa inay soo socta hadalka o dhami faqaala wuxuu yihi kolayna inawi halkan wuxuu ardab u keeni doonaa in allahu tacaala intan kitaabulimaan ku jirna markaasun la yar sugi doonaa in allahu tacaala waayo intan kitaabulimaan ku jira lakin laftigan sadyi oo kale de waa naaska ayaa meesha hadal malaha xagga luqadu ay jiraanuun barhkood ayin dumarkunbaaba loo isticmaalaayo dee ragga oo kale looma isticmaalo sanduwe iyo waxbaa la yidhaahaa waxaan markaa ragga oo kale xaggooda badhnaan labadiiba waa loo wada isticmaalaa ayay yidhaaheenoo de bal masalan hadii la yidhaha labadaba waa loo wada isticmaala halkan de macnaha caadiga ay noqon haddii kalena de baab isticaaro ama de taas bay noqonaysaa un ama yar dee noocaa tashbiih ahaanta ayay noqon <clears throat> waa xagga laftiga u dhiganaya lakin waa wax inoo dambeeya insha allahu tacaala baltaa luqaadkeedna waan arki doonaa faqaala wuxuu yihi irjic ya aba hurayrata farajactu laaban farajactu ila manaa dadkaa ku odhan taase dib u noqo farajactu ilى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan dib ugu laabmay faajhashtu bukaa-an macnaa waxa dee rasuulkii ilaahay baa anigoo ku dhow inaan ooyo weeye ayaa waxa weeye calaamaadkii ohineed ama ruuxu iyo calaamaadkii aygama muuqato ayaan ku laabmay oo ajhashtu iyo jahashtu labadaba luq ahaan way soo naqliyeen mala qolooyinkii kitaabka sharxayna labadaba way ku kala dabdiyeenba waxa adigu ay dhahaan waxa weeye un ishaash laba idha ama jahsh uu noqonaya ruuxa markaa wejigiisi isbedelo uu diyaar u yahay oohin laakiin weli aanu ooyin weli de waa calaamadii oohintii way kaba muuqataa inuu ooyi iyana waa daahirkeed way muuqataa laakiin de waana oohintu manhagaaga ugaba soo bixin taas baa la idhaha ujeedadu waa arrinkan dee isagii kuba dhacay darbadii waa taa keentayba inuu dib u dhaco ayaaba ku keentay oo de xaaladan kuba xambaartay rasuulka ilahi buu dib ugu laabmay warakibani waxa dabadayda yimi weye ifuulaydu maanaa waxa weya waa calaa asari isagoo waxba uma dhexayn oo muu ka hadin markiiba oo daba socday wayan raadkaygi isagoo kuba taagan yimi cumaro cumar faidaa huwa calaa cumar baaba de wuxuu soo fuulaydu macanaa waxa weeyaan un wamashaa khalfi uu isoo raacay gadaashayduu socday faida waaba huwa isagu calaa asari raadkayga inuu kuba sugan yahay oo wax noo dhexeeyaaba aanay jirin uu daba taagan yahayba faqaala lii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi ba wuxuu igu yihi malaka ya aba hurayrata aba hurayra maxaa kuu sugnaaday waa sidee maxaa ku helay qultu waxaan i laqitu cumara cumar baan la kulmay faakbartu biladi waxaan ugu sheegay biladi kii bacasanii bi ad ila dirtay wixii ad ila dirtay ayaan cumar u sheegay fadaraba bayna sadyaya darbatan kharartu listi halkaasuu iga dhirbaaxay ama gacantiisi baabuu igu dhuftay halkaa labada naas dhexdooda darbo xoog laho aan dibba u dhacay qaala wuxuu yihi irjic laaban oo waxaan u yihi laaban faqaala lahu rasuul الlahi salى الlahu alay slam isna waa daba taagan yahay ya cumaru cumarow ma xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa ma facalta waxa ad samaysay oo waxa adigu aada samaysay ee dee ku samaysay abure waa maxaa kugu kelifay qaala wuxu uhi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahi babi anta wa umi manaa waa aftiika babi wa umi aabbahayo hooyaday baan kugu furanaya ama anta adigu mufaddan babi wa umi aabbahayo hooyadayo mid lagu furanaya taba wixii makruha ee dhibe adiga kuhela iyaga ha heleene waana cibaaro kolley rasuulki ilaahay salawaat wasalaamu aleyh xataa isagaaba isticmaalay waana la isticmaali jiray iyadoon markaa la eegin ruuxan dee bal markaa abi wa umida laleeyay inay gaal ahaayeen iyo inay islaam ahayn waa cibaaro layskaba isticmaalo rasuulkuna waa isticmaalay maalintii uxud baa u isticmaalay sacd ibn abi waqas iyo cid kalena uiba isticmaalay sida zubayr ibnu cawaam iyo waana oo iyadana saxaabadu in badan kuma soo noqnoqotaa macnuna ah, waa taasoo waxa adigu markaas ay tilmaamaysaa un adigu shaygan wixii de iyaga kuhel adiga kuhelila iyaga ha heleen be abacasa miyaad dirtay aba hurayrata aba hurayre min calayka labadaada kabood miyaad usoo dhiibay miyaad la soo dirtay aba hurayre ood la soo dirtay man laqiya yashhadu an laa ilaha ila allahu mustayqinan biha qalbu basharu biljana ruuxa dee isaga uu la kulmo isagoo shahaadadaas dee kuna dhawaaqaya yaqiinsanna inuu janno ugu bishaareeyo taa miyaad la soo dirtay qaala rasuulka ilaahi wuxu uhi nacam ha oo waan la soo diray bu ihi qaala marka cumar baa yihi falaa tafxal rasuulka ilah sahyen fa in aksha waxaan ka cabsanaya an yatakila annaasu caleyha dadku inay taasun qabsadaan ictimaadsadaan iyaduna iskuba hadleeyaan oo marka ay camalkiiba iska daayaan ama xumaantiiba ay ka dhowrsan waayaan ee fakhallihim rasuulka ilah sidaa ku daaya yacmaluuna hasha camal faleen oo wixii dee la faray ee acmaashii saalixaadka ha badsadeen xumaantiina ha ka joogsadeene ka daayo bishaaradan bal yaan loo sheegin qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi ba wuxu uhi isagoo dee bal markaa jaanibkan uu cumar kaba arkay dee rasuulka ilahay inay toosantahay uba arkay ayuu yihi fakalihim iska da abu hurayra oo waxbaha kuba odhan bal kolley fakalihim iyana xadiiskii hore dee cubaato iyo wataan soo maray uh, mucaadna waa inoo dambeeya xadiiskiia lakin casharka kolley ma gaadina casharka ka dambeeya un baa inooguba sugan kolley arrintaa markaa hore aan soo yar sharaxan aan kusoo yar joogsanay horta xadiiska way inooguba sugan tahay oo cidda wax loo sheegayo in la eego umuurahan aan camal markaa dee lagu camal falayo oo taas ah iyo wax xuduud oo shareecada xuduudeedii kamid a ah aanay kuba sugnayn haddii dadkan looga baqanayo inay madaro iyo waxyaala uga timaado ama si ay ahayd si aan ahayn ay u fahmaan oo kale dee in layskaba daayo xataa wati aynu soo marray mqadimadii kusoo maray ma anta bimuxadiثin qowma xadiiثa laa tablughu cuqulum ila kanat libacdihi bfidma haddaad dad adigu aada xadiis u sheegto caqligood iyo fahmkoodu aanu gaad barkood fidnay kama qaadaan taas oo kale waana tan xadiu marka ciddii waxaan fahmaysay waa sax dee san majaalistan oo kale laakiin wacdi caama oo ruux kasta dee saasun looguma sheego dee baadkeed maahae waa arrinteena taasi iyada waa mid waxaa kaloo dee fawaaidda xadiidka inooguma sugan kaba mida sheekh halkan waxoogaa buu sooba dhigtayba waxa weeye juluس الcاalم لأصحaabi وlغayr min المsتftina وغayr يعalimh ويفid ninkii caalimka fadhiistiisa asxaabti iyo dadkii asxaabtiisa iyo غeyrkoodba u fadhiistay dadkaa fatwada ka doonaya isagoo waxbaraya ufaa'ideynaya ufatwoonaya san rasuulka ilaahayba meel bay la fadhiyeen uu yeelay oo kale waxaa kaloo iyada bal halkan uu sheeku dhiganaya milkii kayrkaa leeyahay ama cid kale ay leedahay hadduu ruuxu og yahay ruuxan de waa ruuxu garanayo mawado iyo suxbaaba kaba dhaxaysa inuu ka raali yahay buu og yahay aqalkiisii hadduu soo galo isagoon joogin ama de meeshiisii kaloo kale inay dee taasi banaan tahay oo kolleyna dee taasi umuurahaasi bal dee kolley salafkii ummaddu barhkood dee way iman jireen dadka asxaabtooda gurigood hadday doon wixii u cuni jireen walow dee ibnu cabdilbari iyo uu yidhaah taas hadday dee dhacdo raalinimadan la og yahay ruuxa inaan indhibitan kuba sugnayn la og yahay hadduu cuntadiisii dee wax kaba cuna ama daabadiisii fuulo ruux dee mawadda ay kaba dhexayso wixii raalli ka ah waa jaa bay leeyihin waa hadii la og yahay in shakuun hadduu jiro iyada taa looma dhawaanayo ibn cabdilbarna wuxuu isaga kaba dhigaaba ijmaac ahaanna soo naqliya inaanay cuntada iyo waxyaalaha ashbaahdeed ay kuba koobantahay lacag iyo waxyaalaha aanay noqonayna bal alxaasil ciddii bal masalan la ogaa inaanu ruuxa bal uu dee isay kuma farxayo ama aanu diidahayn gelitaankii halk mulkiisii ama mulkigiisii la gelayay iyo umuurahaas bal banaanide taasi way inooguma sugan tahay waxaa kaloo inooguma sugan bal culumti iyo markaa dadka wixii loo sheegayo waan ku celcelinaynaay haddii dee mafsado laga baqanayo inay kaba timaado in laga joogsanayo oo de waxa weeyaan aanay cilmi la qariyay noqon ahayn bal marka maslaxa aanay dee aanay kuma sugan mafsado lagaba baqanayo wallah subxana watacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka